bsm اllaahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى <clears throat> اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlihi وaصxaabihi أجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii alfusuul fii siiraةi الrasuul lilxaafid ibni kahiir raximah اllahu tacaala waxaan ku dhex jirnay khusuusiyaat الrasuuli salى اllahu عalayh wali wasalam waxyaabaha nebiga markaa uu la gaarka ahaa duuna ummatihi ummaddiisa uu kala gaarka ahaa waxaan ku dhex jirnay kitaabu uliimaan kitaab kitaab ayuu ka kala dhigay <clears throat> iimaanka iyo ama caqiidada waxyaabihii ku tacalluqay wa min daalika waxaa ka mida buu yidhi ibnu kaiir anna man ra'aahu qofkii arka nebiga fi lmanaami hurdada qofkii ku arko faqad ra'aahu wou arkay xaqan dhabnimo ayuu u arkay ayb kamaa jaaءa fi اlxadiidi sida xadiidka ku timid faina ashayطaana shayطaanku laa yatamahalu bii aniga isuma kaysoo ekaysiiyo shaydaanku isuma kaysoo ekaysiiyo aniga suuradaydoo kale intuu soo yeesho qofka kuma ciyaari karo ayb isaga oo hurdaaya marka qofkii hurdo nebiga lagu tusoo ku arko sifaad sifaadkii aan soo sheegnayna ugu arko qofkaasi waxa uu arkay waa nebigii cidda uu ku riyooday oo dhab ah waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam faqad ra'aahu xaqan marka la leeyahayna macnaheedu saxaabi ayuu noqonayaa ma laga wado oo nebigu markuu dhintay kadib qofka riyo ku arko nin saxaabiyu nebiga la halgamay oo cilmiga toos uga qaatay iyo ma ma la mid ah laakiin macnuhu waxaa weeyaan riyadaas waa riyo dhab ah oo ciddaas uu riyada ku arkay waa nebi moxamed sala allahu calayh ali wasalama maxaa yeelay shaydaanka isuma kaysoo ekaysiiye buu yidhi marka ibnu kaiir wuxuu baraarujinayaa laakiin nebigu marka uu qofkaani riyada ku arkaayo tilmaamihii ou lahaawa inuu ugu arko laakiin bishardi an yaraahu laakiin bishardi an yaraahu inuu arko waaye calaa suuratihi suuradiisii inuu ku arko allatii taas oo hiya iyaduba suuratuhu muuqaalkiisii ahayd fi lxayaati اddunyaa nolosha adduunyada dhexdeeda markuu joogay kamaa rawaahu النasaaئiyu sida nasaa-i uu wariyey can ibni cabbaas ayb wuxuu leeyahay yanii suuradii nebiga lagu yaqaanee siirada soo warisay ee annagu aan soo marnayoo dhirir aad u dheerna ma qabin gaabni zaa'idana ma qabin dherer ayuu xigay xoogaa xabadka waa u waasacsanaa garbaha sidoo kale waa u yar waasacsanay tin wuxuu lahaa marka xariiq oo kale ah ayuu xabadka ku lahay timihiisa ciradaa haddii la tiriyo labaatan xaba ma dhammayn ma dhammayn waxyaabahaasoo dhan buu lahaa midabkiisa midab aad u caddaan zaa'idana ma ahayn sida nuuraddoo kale caddaan ay guduud oo ku jira buu lahaa madowna ma uusan ahayn ayb waxaa kaloo tilmaamihii marka uu soo tilmaamay ayb marka wuxuu yidhi laakiin bishardi an yaraahu inuu ku arko shardigeeda yaa ugu xasilayaa wixii aan soo sheegnay ayb calaa suuratihi suuraddiisa allatii suuradda oo hiya iyaduba suuratuhu ahayd fi lxayaati اddunyaa nolosha adduunyada dhexdeeda markuu joogay yacni adduunyada kamaa rawaahu النasaaئiyu can ibni cabbaasin waاtafaquu ana man naqla canhu xadiiثa fi اlmanaam mas'alo kaleoo muhiimuu baraarujinaya halkan ibnu kaiir nebiga ninkii riyo ku arko xaqan nebiguu arkay baan soo sheegnay ayb waa mid shardi haddana waa inuu suuradii nebiga ku arko haddii suuradii nebiga uu ku arkay ee nebiga marka riyada uu war ugu sheegay marka ee waxa waxaa hal la sameeyey hadal bay isdhaafsadeen hadalkaas marka uu isagoo hurdo uu nebiga ka maqlaayo xadiid nebiga laga wariyey miyuu noqonaya xugun sharcisa ma laga qaadan karaa ayb waatafaquu culummadu waxay isku waafaqeen anna man naqala canhu qofkii ka soo guuriya xadiidan xadiid filmanaami riyada dhexdeeda uga soo guuriyo hurdada annahu laa yucmalu bihi annahu xadiidkaasi laa yucmalu bihi inaan lagu camal falaynin licadami adabti maxaa yeelay dabdi la'aan fii riwaayati raa'ii ninka arkaayo werintiisa ayaan dabdisnayn maxaa yeele waa nin hurdo ku jira nin hurdo ku jira maxaa laga qaadanaya marka isagaa hurdo ku jira marka waxaa laga yaabaa xataa wixii loo sheegay oo xagga nebiga isagoo ku riyoonaya loogu sheegay inuu dabdin waayo waxaa kaloo iyadana ku jiro sadudariica oo haddii la yidhaahdo ninkii nebiga ku riyoodo wixii nebiga uu ka maqla ha noo sheego waa ku camal falaynaa diinkii dhammaa wuxuu noqon lahaa diin aan marka aan taam ahaynoon dhammaystirnayn ninkii raba inuu wax ku soo darsadana xalay baa nebiga ku riyooday waxaabuu iyidhi buu dhahayaa see loo maxaa la dhahayaa marka wax la dhahayaa male ayb walidaalika marka waxaa laysku waafaqay riyada waxyaabaha ku tacalluq inaan xugun laga qaadanin riyada ilhaamka waxaa la yidhaha iyadana qofka isagoo meel iska maraya waxaa lagu ilhaamiyey wax un inuu sameeyo waxyaabahaas un lagama dhigto iyo wixii sidaas oo kale ah faina almanaama maxaa yeelay riyada maxallun waa meel tadcufu fiihi ruuxu ruuxdu ay ku daciifayso ayb wa dabduhaa dabdigeeduna uu daciifayo ayb hurdada ayaa waxay tahay meel ruuxduna ay daciif tahay wax dabdintuna ay aada daciif u tahay saa darteed marka waxba laga qaadan maayo xalay waxaasaa lay tusay nebigaan arkay waxaa wuxuu yidhi dadku intaasoo salaad ha tukadaan intaasoo qur-aan ha akhristaan wax la yeelaya maaha qur-aan inuu akhristo rabana qur-aankiisa ha wato jallaadkiisa iyo jusaskiisa iyo wixii uu akhrin jira ha iska wato ayb laakiin ninkaasaa riyooday darteed in dhaaco loo sameeyo hor leh may laakiinse riyada iyo ru'yada qof loogu riyoodaa iyada waa iska mubashiraad bishaaro iyo waxyaabahaas way tahay wa min dalika maa dakarahu lxaa marka waa waxa diinkooda uu ku baaba'ay <clears throat> dadka yacnii asxaabu اladwaaqi wاlmawaajiidi wاlmanaamaat oo dadkan marka iyagu mutasawifada oo yacnii suufiye iska yeelka ah amaba iyagu yacnii mutasahidaha la dhaho ama mutasawifaha la yidhaahdee iyagaa waxay ku caanbaxeen inay riyo ka hormariyaan axkaamta sharciga iyo waxyaabo kale marka shiikh baa lagu riyoodo la arkay nebigii waaba ka soo tageen nacam iyo waxaas baa lay tusay iyo saasaa wax laygu tusay iyo waxyaabaha noocaasoo kale iyo dawqaygu sidaasuu keenay iyo waxyaabo marka sharcigu boos ku leh ma aha wmin dalika maa dakarahu alxaafidu abu bakrin albayhaqiyu wamin dalika waxyaabaha waxaa ka mida nebiga uu la gaarka ahaa ma dakarahu اlxaafiظu abu bakrin اlbayhaqiyu fii sunanihi اlkabiir wuxuu ku sheegay ayb can abiاlcabaas bn اlqaas uu ka sheegay fii qowlihi tacaalى lain ashrakta layaxbaطanna camaluka lain ashrakta lawallaahi in ashrakta haddaad shirki samaysid layaxbaطanna buree oo buree camaluka camalkaaga waa buraya oo buraya qaala abulcabaas abulcabaas ibnu اlqaas waxa uu yidhi walaysa kadalika hayrahu walaysa walaysa hayruhu walaysa kadalika sidaadaasoo kale maaha hayruhu isaga kayrkii ayb walaysa hayruhu nebiga kayrkiisna kadaalika sidaadaasoo kale ma xataa yamuuta intuu ka dhimanayo ilaa u ka dhinto yacnii kale farqintu waxay tahay qof aan nebi ahayn nebiga aan ahayn hadduu shirki ku dhaco gaalnimo uu la yimaado ilaa uu gaalnimadaas uga dhinto camalkii ka buri maayo markuu gaalnimada ku dhinto ayaa acmaashiisii oo dhan ka kac ay noqonaysaa aayadda qur-aankana laga qaatayoo waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafirun fa ulaa'ika xabitat acmaaluhum fayamut wahuwa kaafirun ee dhinto isagoo markaasi gaal abaallihi markaa wuxuu rabaa inuu yidhaahdo aaxaadu nnaas iyagu hadday ridoobaan markay riddada ku dhintaan ayaa acmaashooda dhan ay burburaysaa laakiin hadday intay ridoobaan haddana islaamnimada ku soo laabtaan ay ku dhintaan islaamnimada camalkoodii hore waa u baaqay wanaaggu ay samaysteen amaa rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu isagu wuxuu leey sida aayaddaanba tilmaantay bimujaradi shirki baa camalkao dhan uga baabba'a uu la yimaado laakiin ma la imaanayaa way nebiga sal l slam shirki maya waa macsuum shirkiga iyo gaalnimada macsuum uu ka yahay taasna marka macnaheedu waxaa weeyaan waxay ka dhigan tahay marka ummadda unbaa lain ashragta layaxbaطanna camaluka ummadda unbaa lagu baraarujinaya marka laakiin abulcabaas ibnu اlqaas isagu waxau ka dhigay waxyaaba nebiga uu la gaar yahay liqowlihi tacaalى waman yartadid minkum can diinihi qofkii diinkiisii ka laabto fayamut dhinto walxaal huwa isagaoo kaafirun gaal ah fa ulaa'ika kuwaadaas xabitat acmaaluhum acmaashoodii waa burtay qaala albayhaqiyu kada qaala abulcabaas sidaa buu yidhi asxaabuulwujuuha ayuu ka mid yahay ibnulqaas wadahaba hayruhu hayrkiina waxa uu ku tegay ilaa ana almuraada bihada alkhiaabi khiaabkan la in ashrakta ulajeeddada laga leeyahay hayru الnabiyi salى اllahu calayh ali wasalama weeyaan nebiga hayrkiis waa hayru waa godan tahay meeshii hore hadaayna walaysa kadalika hayrahu uu yidhina waa hayruhu icraabtii dhammayd buu isku waa waa madbacaddu marka icraabtu wax badan bay ka khalda yaa kaga khaldan meeshan hadda marka waxaa weeyaan ayb uu dhigay wadahaba hayruhu abulcabaas hayrkii wuxuu ku tegey ilaa ana almuraada ulajeedka bihada alkhiطaabi loola jeedo hayru الnabiy waay salى اllahu alayh ali wasalam waa khabarkii annada uma almuطlaqu wixii la iطlaaqayna maxmuulun waxaa ku lagu xambaarayo waa cala اlmuqayadi muqayadka intaha kalaamuhu ayb xataa haddii la yidhaha in ashragtadaas waaba la iطlaaqayba ka soo qaade aayadda dambe fayamut wahuwa kaafirun qeydka ku jiraa lagu xambaaraya iyada laftirkeeda wax takhsiisa meeshaa kuma jiraan marka xamlu اlmuطlaqi cala اlmuqayad baa la isticmaalayaa lain ashragta waa muطlaq fayamut wahuwa kaafirunna waa muqayad yuxmalu اlmuطlaqu cala اlmuqayadi aayaddanna nebiga maba u taallo waa lagu halqabsaday laakiin ummadaaba loo jeedaan qultu ibnu kaiir waxau yidhi wahada alfarcu faracaani lam yakun ma uusan ahayn ilaa dikrihi xusitaankiisa xaajatun wax baahi ah ma uusan lahayn licadami alfaa'idati minhu maxaa yeele wax faa'iidaa oo ku jirta ma leh dee nebiga haddaanu shirkiba samaynaynin maxaa faa'iida oo ku jirta markan ayb wamaa kaana yenbagii mana u ahaaba an nadkurahu inaan sheegno xataa lowlaa maa qad yutawahamu haddii aynan jiri lahayn waxa la malaynayo oo yacnii qofka uu malawaali karo oo min isqaadihi rididdiisa lagu mala awaalo isqaadu hayrihi hayrkii rididdiisa mimaa dakaruuhu waxay sheegeen oo markaa wuxuu leeyahay waxba faa'iidaa kuma jirino wamaa kaana yenbaqii maba habboonayn an nadkurahu inaan sheegno lowlaa maa qad yutawahamu lowlaa haddii lala-yahay maa qad yutawahamu waxa la mala awaalayo oo min isqaadihi isaga rididdiisa isqaadu hayrihi hayrkii riditaankiisa oo mimaa dakaruuhu wixii ay sheegeen yacnii haddaan tawahum jirin ma aanaan sheegnayn wailaa fadarbu can mili haada safxan wlaa wailaa fadarbu yeelis can mili haada kan oo kale safxan gees layska yeelo yacnii laga layska dhaafo yaa awlaa ku habboonaan lahayd shaygan yacnii in gees layska dhigo sidaa loogaga tago yaa tan ku habboonaan lahayd buu yidhi wamin dalika annahu lam yakun lahu khaa'inatu اlacyun wamin daalika waxaa ka mida waxyaabahaas oo nebiga sala اllahu calayh ali wasalam u gaarka ah oo iimaankana gelayso annahu nebiga lam yakun lahu uma aysan ahaanin khaa'inatu اlacyuni il wax khiyaanayso ay annahu lam yakun lahu isagu uma aha an yuumi'a inuu ishaaro biarfihi ishiisa inuu ku ishaaro khilaafa maa shay wax ka duwan yudhiruhu ou muujinayo kalaamuhu warkiisa hadalkiisa waxa uu muujinayo wax ka duwan inuu ishiisa ka sameeyo waa waxaan marka iljebinta la yidhaha iljebinta oo waxa isagu uu sheegaayo iyo waxa ishiisu ay samaynayso kala duwanaato taana ma lahaan jirin fayakuunu markaa wuxuu ahaanayaa min baabi اlamsi xanta baabkeeda ahaanayaa markaa wamustanadu haadaa kan meeshuu cuskan yahayna qisatu cabdillaahi bni sacdi bni abi sarxin weeyaan xiina kaana qad ahdara damahu markuu nebiga dhiiggiisa ninkaa uuna wax ka soo qaad u yeelin oo dhiiggiisa habig uu ka dhigay yowma alfatxi maalintii maka la furtay fii jumlati man dad isagoo ku dhex jiro ahdara uu nebigu yacnii markaa uu hadur ka yeelay fii jumlati maa ahdara wixii uu nebiga hadurka uu ka dhigay isagoo ku dhex jiro min addimaa'i dhiigag ah iyo ninkan cabdullaahi bnu sacd bn abi sarx uu ku jiray cumaan ay walaalo ahaayeen oo isku hooyo ahaayeen falamaa jaaءa bihi akuuhu ay isla nuugeen markaafalamaa jaaءa bihi akuuhu min alradaacati cuثmaan bnu cafaan walaalkii xagga nuugmada walaalka ugu ahaa ee cuثmaan markuu ula yimid radia allaahu canhu nebiga ugu keenay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahi baayichu la mubaayaco fatawaqafa sala اllahu calayh waalihi wasalama nebigu markaa waa ka joogsaday oo wuu ka istaagay rajaa'a an yaquuma isagoo markaa rajaynayo qof inuu istaago ilayhi ninkaa rajaa'a an yaquuma rajulun qof inuu istaago ilayhi ninkaa xaggiisa uu u kaco fayaqtulahu markaa uu dilo uma baayacahu markay dambena nebiga oo la mubaayacooday uma qaala liasxaabihi asxaabtiisiiba wuxuu ku yidhi amaa kaana fiikum rajulun rashiid war miyuunan idinku jirin nin dhug badan oo wax ka saayo toosan yaquumu ilaa haadaa midkaan u istaago xiina ra'anii markuu i arkay qad amsaktu yaddii gacantayda inaan ka ceshtay fayaqtulahu markaa dilo faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo hallaa aw maata ilaynaa maad noo ishaartid isha iyo maad noogu ishaartid ishaaro maad noo inu jabisid oo ishaaro in aadna siisid faqaala waxa uu yidhi inahu laa ynbaii <clears throat> inahu shanigu waxa uu yahay laa yenbagii linabiyi nebi uma habboona an takuuna lahu inay u sugnaato isagu u ahaato khaa'inatulacyuni il yanii wax khiyaamayso <clears throat> yani mustanadku marka waa meeshaan markaa nebigu sala allahu calayh waali wasalam wuxuu leeyahay haddaan aniga iljebiyo oo dila macnaheedu iljebiskaasi noqdo sidan kalena aan ka aamusanahay aamusitaankaas iyo iljebintaasi wax iska hor imaanayo marka sidaasi si aan yeeli kara maahan buu yidhi marka taana marka nebigu inuu il wax khiyaanta lahaado ma aanu lahayn ummadda intooda kale waa ka dhacdaa laakiin isaga marnaba yacni saasi ma ma oo kale ma sameyno <clears throat> ayb intaas marka waxyaabihii ku tacalluqay iimaanka iyo cismada iyo umuurahaas iyuu ku dhammeeyey kitaabu ahaarati dahaaradiibuu u kitaab yahay waxyaabaha dahaarada ku saabsan oo nebigu ummadda kala gaaran yahay fa min daalika kaa waxaa ka mid a ah annahu qad kaana umira waxaa la amray bilwuduu'i weyseqaad likulli salaatin inuu u weysaysto markii hore falammaa shaqa daalika calayhi arrinkaasi markay korkiisu uu dhibay umira bisiwaaki caday baa la faray cadaygii marka ayaa amar looga dhigay yacnii midda ugu horraysa waxaa weeye weyse qaad nebigu waagii hore salaad walba inuu u weysaystaa waajib ku ahayd ilaa wakhtigii fatxu maka cumar baa wuxuu arkay isagoo hal salaad hal weyso dhowr salaad ku tukanayo markaasuu wuxuu yidhi ra'aytuka shayan sanactahu shay aad samaysay baan u jeedaa lam akun araaha aanan arki jirin awal hadda ka hor aanan kugu arki jirin markaasuu wuxuu yidhi camdan sanactuhu kas ayaan u yeelay buu yidhi kas ayaan u sameeyey buu yidhi markaa wakhtigaa marka fatxu maka ay ahayd ayaa laga fudaydiyey oo inuu markaa weysada isku dhowran karo salaadaha dhowr salaadba hal weyse uu ku tukan karo markaasaa loo idmay intii ka horraysayna salaad walba inuu u weyse qaataa waajib ku ahayd marka salaad walba de weyse qaadka loo weysaysanayo wujuubka markii dambe isagiina waa ka dhacay de ummaddana waajib kuma ahan waa u sunna laakiin oo qofku hadduu salaad walba iskaga weyse qaato isagoo weyse qabay waa fiican yahay oo weyse qaadku ajar badanna waa laga helaa dembi dhaafna waa laga helaa qofkuna marka inuu weyse qabka ku dadaalo waa fiican tahay ayb ayb falamaa shaqa daalika calayhi markay arin uu dhibay arrinkaa dushiisa ay dhibtay umira bisiwaaki cadli baa la faray mustanaduhu xukunkaa meeshuu cuskan yahayna maa rawaahu cabdullaahi bni xandalata bni abi caamirin ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam rasuulka umira bilwuduu'i weysaqaad baa la faray likulli salaatin salaad kasta daahiran aw hayra aahirin daahir ha ahaado ama younan ahaanin daahiran aw hayra daahirin baa la yidhi daahir ha ahaada macnaheedu waa maxay xada la-aan markaasi markaa yani uu weyse qabo ama weyse ha qabo ama yaanu qabin hadduu weyse qabo inuu ku celiyey ahayd marka salaaddu raba inuu tukado waa weysayste duhur buu tukada casr baa la gaaray weysadiisuu qabaa haddana waa weyse qaadanay ayb daahiran aw hayra daahirinna mas'alo kale keenaysaayo waxay tahay qofka mu'minka ah kolal uusan daahir ahayn baa jiri karta xadiidka dhahaya ina almu'mina laa yanjus mu'minku ma najaasoobo yacni macnaheedu waxaa weeyaan xadadka iyo marka uu hayo oo yani weysadu ay ka jaban tahay iyo markuu janaabada qabo korkiisa najaas maahan baa laga wadaa saasuuna ku yimidba qisada oo abu hurayra isagoo janaabo qaba nebiga suuqa ku arkay waa ka dhuuntay abu hurayre nebiga markaasuu yidhi soo kuma aanan arkaynin maxaa kugu dhacay markaasuu wuxuu yidhi innii kuntu junuban anu janaabaan qabay markaabuu wuxuu yidhi subxaana allah ina almu'mina laa yanjus mumikuma najaaso macnaa adoo janaabada qaba xataa haddaad i salaamto hadda najaas iga kaasoo raacayso ma jirto dad baa waxay u fahmeen ina almu'mina laa yanjus mar kasta waaba iska daahirba yani sax ma aha taa waxaa diidaya nebiga sala allahu calayh ali wasalam isagoo markaa xaajo gutay oo yacnii musqul ka yimid ama meesha hoose ka yimid ayaa nin salaamay assalaamu calaykum buu yidhi markaasuu derbigii u degdegay nebiga waa tayamumsaday markaasuu ka radiyey salaanta markaasuu nebiga wuxuu yidhi innii karihtu an adkura allaaha wa ana calaa hayri dahaaratin baa nebi yidhi sal slam yaa nebiga ka mu'minsanayb anigu waxaan nacay oo aan kahday inaan ilaahay xuso anoon dahaaro ku sugnayn yani qabla tayamumkaas nebigu dahaaro kuma sugnayn marka ina almumina laa yanjus qofka u fahmaaye yani mar kastaa waa iska daayar mar kasta ma iska tukada waayahay ayb iyo qowluhu tacaala wain kuntum junuban fadaharuu baa leeyi haddaad janaabo qabtaan fadaharuu ay tadaharuu dahaaro qaata dahaaro la imaada ee ka hor maxaa marka daahir miyuu ahaa qofku maya dahaarada marka waxaa loo jeedaa qofka muminka daa'iman korkiisu najaase iyo waxyaabahaasi ma laha oo najaasadu waa iska dheereeyaa walidaalika haddii xadad macnawiya ku qumo isagu dahaaro kuma sugna haddana najaas ma la dhihi karan waa najaas mu'minku taas waa midda la diidayay macnaha xadiidka uu ku yimidna bukhaarina u keenay macnahaasoo kale ahaa dad marka waxaad arkaysa isku haysto oo yacni qofka mu'minkaa ah kitaab qur-aan ma taaba karaa isagoo weyse qabin laa yamasu lqur'aana ilaa daahir baa nebigu yidhi muminku mar walba waaba aahir be uu ku leeyahay laa yamasu qur'aana ilaa daahirun macnaheedu waxaa weeyaan isagoo daahiro weyse qaba waay ee tan kale haddaad tiraahd muminku mar walba waa daahir de salaadana waxaa lagu leeyahay ma tukado qofaan daahir ahayn weysadaan iyo waxaan jooji iska gal salaada marka ish ilfarq bayna hada wa hada marka nusuusta sida qaladka loo fahmaayo ayay ka mid tahay marka wuxuu leeyahay umira bilwuduu'i baa la faray likulli salaatin inuu u weyse qaato daahiran ow hayra daahirin ama daahir ha ahaado ama yaanu daahir ahaanin marka nebigu xaalad uusan daahir ahayn ma jirtaa waa jirtaa haa ayb oo isagii baa wuxuu yidhi wa innii karihtu an adkura allaha wa ana calaa hayri طahaaratin xaalaad marka dahaaro korkeeda uusan ahayn waa jirtaa ayb oo markaa xadad iyo markaa weysay waxyaabaha ugu baahanayo falamaa shaqa daalika calayhi arrinkaa markuu dhibay korkiisa umira bisiwaaki caday baa la faray likulli salaatin salaad dhammaanteed salaad kasto waxaa la faray markaa inuu u cadaysto akhrajahu abu daawuud faالظaahiru min hada waxaa ka muuqda kan annahu أwjaba calayhi siwaaka annahu uujiba uujiba calayhi waxaa isaga lagu waajib yeelaa siwaak cadaygaa lagu waajib yeela wa huwa asaxiixu cinda alasxaabi shaaficiyada agtoodana sidaas baa saxiix ahoo cadaygu nebigu waajib inuu ku ahaa qaalahu abu zakariya alimaamu nawowi baa sidaa yidhi wamaala ilaa quwatihi sidaa inay xoog badan tahayna waxaa u leexday ashaykhu abu camr ibnu salaax wayu'ayiduhu waxaana adkaynaya maa rawaahu alimaamu axmed can ibni cabaas ana rasuula اllahi sal l slama qaal laqad umirtu bisiwaaki caday baa lay faray xataa danantu intaan ka maleeyey annahu sayanzilu calaya dushayda inuu ku soo degi doono bihi bisiwaaki cadayashadaasi qur'aanun qur'aan oo waxyun ama waxyi cadaygii baa lay faray ilaa aan ka maleeyey in waxyi ama quraan cadayga wujuubkiisu inuu ka soo degi doono shanigiisa wacan ummi salamata qaalat qaala rasuulu llahi sal l slam maa zaala jibriilu jibriil kama tegin yuusiinii inuu igula dardaarmayo bisiwaaki cadayga xataa khashiitu intaan ka cabsadayba calaa adraasii gowsahayga intaan u baqay intaan gowsahaygaba aan uga cabsaday sida jibriil ii faraaye ii faraye ii faraaye rawaahu اlbayhaqiyu qaala اlbukhaariyu hada xadiiثun xasan bukhaari sidaa buu yidhi ilaa marka heer uu gowsihiisa inay dhacaanba u cabsado maxaa keenayo waynu waajib ku ahaa waqaala cabdulaahi bnu wahbin waqaala cabdullaahi bnu wahbin xadaanaa yaxya bnu cabdillaahi bni salim can camrin mowla اlmuطalib can اlmuطalib bni cabdillaahi can caaishaةa radia allahu tacaala canha ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam qaal nebigu waxa uu yidhi laqad lazimtu siwaaka cadaygii baan laasimay xataa takhawaftu intaan ka cabsaday an yudridanii cadaygu inuu ilkaha iga rido ayb ilkahayga inuu la taga yacni an yudridanii waa min darada darada waa facala ulaai markay sidaa tahay waa laazim darada alasnaanu ilkihii baa dhacay waa ficil laazimo marfuucuu ku gaabsanaya adrada haddii la yidhaahdo hamse loo soo jiidana yotacaddaa oo wixii aan awal aan mafcuul u tallaabi jirin haddii afcalo lagu keeno hal mafcuulo u tallaabi jiray hadduu awal hal mafcuul u tallaabi jirayna ee yacni hamsadan marka loo soo jiidana laba mafcuul buu usii tallaabaya marka an yudridanii min adrada waay marka ayuu ka bixiyey yudridanii buu ka dhigay marka xataa takhawaftu intaan markaa ka cabsaday an yudrida cadaygu inuu tuuro nii ay adraasii gowsahayga intuu ka tuuro tegsiiyo rawaahu اlbayhaqiyu wa fiihi inqiطaacun baa ku jira bayna اlmuطalib iyo wacaaئisha axaadiidtan bay marka shaaficiyadu u cuskadeenoo cadaygu nebigu inuu waajib ku ahaa ishkaal baa lagu soo arooriyey marka wayushkilu calaa hada maa rawaahu اlimaamu axmed can waailata bni اlasqac waxaa ishkaal gelinaya arrintan laakiin waailata bni اlasqac xadiidka uu warinayo qaala qaala rasuulu اlah sal ly slam nebigu uu yidhi umirtu bisiwaaki cadaygii baa la ifaray xataa khashiitu intaan ka cabsadayba an yugtaba calaya in laygu farad yeelo xadiidkan marka waxaa laga fahmayaa waajib inuunan ku ahayn maxaa yeele waan ka baqay in laygu farad yeelo hadda farad iguma ahanba waayo marka macnaheedu xadiidkan baa marka ishkaal mas'alada ku keeni karo walihaada qaala bacdu asxaabina asxaabteenna shaaficiyada qaarkood waxay dhaheen innahu lam yakun waajiban calayhi nebiga korkiis waajib kuma ahayne bal mustaxaban buu ku ahaa sunno asxaabta marka waa isku haysataa shaaficiyada marka abu camar ibnu salaax iyo imaamu nawowi iyo iyagu waxay leeyiin waajib buu ku ahaa xadiidkii hore ayay qabsanayaan xadiidkan dambe laakiin nas wuxuu ku yahay waajib inuunan ku ahayn wujuubka qaraa-in waa dhici kartaa in lagu xoojiyo nebigu haddee dadka uu malaa'ig buu la faqaayey malaa'ig buu la sheekaysanayey munaajaatu rabbihi aad bay u badnayd de markaasoo kale waana kii yidhi eh, malaa'igtu waxay dhibsataa waxa bani aadamka uu dhibsanayo walidaalika basasha iyo waxyaabahan dadku cunaan isagu ma cuni jirin maadaama uu malaa'igta la faqaayo marka faqitaankiisa malaa'igtu maadaama uu badnaa cadayashadu inay waajib ku noqoto baciid maaha khilaaf baase ka taagan wa min daalika waxaa ka mid a ah umuurahaas dahaarada ku saabsan oo nebigu la goonida ahaa annahu kaana laa yantaqidu wuduu'uhu weysaqaadkiisu ma buri jirin binowmi hurdada kuma buri jirin oo nebigu markuu hurdo hurdadu weysaqaadka kama burin jirin wadaliiluhu xadiidu bni cabbaasin fi saxiixayn annahu sala allahu calayh waali wasalama naama nebigu waa seexday xataa nafaqa intuu ka quuriyey uma jaa'ahu lmu'adinu mu'adinkiii baa u yimid fakharaja waa baxay fasallaa waa tukaday walam yatawada' mana weysaysanin wa wuxuu ahaa sababkiisana ma maa dukira fii xadiidi caaishata wixii lagu sheegay radia allahu canha annahaa sa'alathu way oo faqaalad waxay tidhi yaa rasuula allah rasuulkii allow tanaamu ma hurdaysaa qabla an tuutira intaadan witirka tukanin faqaala wuxuu yidhi yaa caaisha caaishaay ayb innahu tanaamu caynaaya ayb innahu shaanigu waxa uu yahay tanaamu caynaaya labadeedii indhood way seexdaan walaa yanaamu qalbii qalbigayguna ma seexanayo akhrajaahu ayb sababkiisu marka kaas ayuu ahaa marka xadiidkan labadan xadiid buu keenay wuuna u keenay hurdada inaanay weysada jebinaynin iyadoo laftirkeeda hurdada taxriir inay meel uga baahataa dhici karto hurdada sideeda manaaqib asli ah miyaa wax sideedaba weyse buriyo oo weyse jebiyo miya mase waa madinatun linaqdi oo yacnii hurdadu iyadu sideeda weyse uma jebiseen laakiin waxay halis u tahay wax weyse jebiye qofka inay ka yimaadaan isagoon ogeyna hurdo ku jiro middaas danbaa marka culimmadu u badan yihiin madinno inay tahay qaar badan baa ku tegey saas walidaalika markay leeyihiin qofku hadduu u fadhiisto dabadiisa hadduu dhulka ku dhajiyo oo meeshay wax ka soo baxayeen ay owdan tahay sidaas uu ku seexdo weysada kama jabaysay dhahayaan maxaa yeele wixii laga cabsanaya ma imaan karaan soo ma fahmi madinay ahayd madinadiina hadda waa la waayey bay dhahayaan laakiinse eh, xadiid baa wuxuu leeyahay alcaynaani wikaau sahi faman naama falyatawada riwaayo kale waxay leedahay faidaa naamat alcaynaani istaطlaqa alwikaau indhuhu meesha neeftu ka timaadee hoose xarigooda waay shayga xarigga oo xiraya oo kontaroolaya waay indhaha hadday ishu seexato istadlaqa alwikaau xariggii waa furmayahaddii marka indhuhu ay yihiin waxa qofka inay weysada ka jabtay inaanay ka jebin iyo markuu hurdaayo waxa celinaya kontaroolaya hadday tahay nebiga indhihiis waa hurdi jireen tanaamu caynaaya walaa yanaamu qalbii isagaa yidhi axaadiidtan marka waa quuriyey markaasuu tukaday iyana waxaa dhici karta inuu fadhi ku quuriyey ixtimaalkaas waa la geli karaa iyo sidii xadiidkii cishaha markay saxaabada sugaayeen qaarkood waa quuriyeen xadiidku saas u dhahaan salaaddiina waa tukadeen iyagoo wax weysaa samaynin calaa kulli xaal ishkaal tan laftirkeeda kama marna oo lagu soo aroorin karaan wallaahu aclam wakhtalafuu waxay isku khilaafeen hal kaana yantaqidu wuduu'uhu nebiga weysadiisa ma jebi jirtay bimasi nisaa'i naagaha taabashadooda naagaha isagu markuu taabto weysada ma ka jebaysay sideedana mas'alada naag taabashada soade jimaac uma jeedeegow masigii caadiga ahaabuu ka wadaa waa mas'alo marka ku dhisan lamsulmar'a alajnabiya weyse ma jebisaa mase ma jebiso waana mas'alo laysku khilaafsan yahay sideeda horaba naagta taabashadeedu weysadu ma jebisaa mase ma jebiso shaaficiyada iyagu waxay dhaheen weysadu waa jebinaysaa bimujaradi lamsi weysadu waa jebinaysaa iyaga waa marka waaan tafriicinayo oo waxay leeyihiin marka dadka kale waa ka jebisaa waa garannay nebigu isagu hadduu taabto naagta oo gacantiisa taabatoo kale naagihiisoo kale uu taabto weysada ma ka jebaysaa mase ma ka jebayso qaar baa marka waxay rabaan inay yidhahdaan khusuusiyo waay nebigay u gaar tahay isaga weysada kama jebiso lamsi isaga hadduu taabto naagihiisu weysada kama jabto dadka kalese waa ka jabtaa waa mas'ale ku dhisan tu ka horraysay oo khilaaf ka taagan yahay xaqa iyo raajixana waxaa weeyaan saxaabada inay isku qabatay mas'aladaas cabdullaahi binu cabaas radia allaahu canhu waxaa laga wariyey inuu yidhi lamsiga qur-aanku sheegay waa jimaac ilaahay baa marka waa sar beebayaayo afka inuu in lagu ballaariyaa la diidayaa markaasaa waxaa la yidhi ow laamastum unisaa jimaacii baana laga wadaa iyadoo kalena qur-aanku waa ku soo aroorayo wain طallaqtum الnisaaءa min qabli an tamasuuhunna inta aydnan taabanin maxaa laga wadaa intaydnan jimaacin waayo middaasna ayb iyaga marka ibnu cumarna wuxuu qabaa idaa jasa rajulu اlmar'ata ninku hadduu naag taabto gacanta saa ugu taabto yacni faqad intaqada wuduu'uhu weysadiisii waa burtay ibnu cumar baa saa dhahay waa mas'ale marka khilaafiya qofka yacni hadduu aaminsan yahay weysadu inay jebiso naag taabashadeed waxba bidcaa ha dhihin bidcaa tahay iyo waxba ha ku sheegine ha iska weyse qaato iska dhaaf waa masalo ijtihaad ku dhisanoo laysku khilaafayo saxaabadu isku khilaaftay haddii uunan weysaysanin uu yidhaahdo warnaagi weyse ma jebisa taabashadeedee nebigaa wuxuu taabtay isagoo markaa sujuudsan caaishaa taabatay ama safiya mid ahaataba xaasaskiisa isagoo sujuudsanoo allahuma inii acuudu biridaaka min sakhatika akhrinayo salaaddiina kama bixin caaisha radi allahu canha nebigay weysay gurigiion faynuus lahayn say sidaa u dhehaysay u taataabanaysay ayaa lugtiisiibay marka taabatay qabatay isagoo allahuma ini acuudu biridaaka ahrinayo saasay ahayd macquul maaha marka in la yidhaahdo gacanta waxaa ugu duuduubnaa haween gurigeeda iska hurido oo yacnii firaashkeeda jiifto inay gacmaha wax ku xirato maxaa keenaya curfi iyo caqli keenayaa ma jiro haddaan loo soo jiidaynin xadiidka nebiga araada bacdi alculamaa ay qabaan haddaan loo soo jiidaynin ta kalena waxaa weeyaan nebigaa lugihiisa wax ku duuduubnayn maxaa ku duubaya cawro miya lugahamaa cawraa muxuu isaga duuduubayaa lugihiisa waxyaabahaas o dhan marka waxay tahay madhabkii baa ra'yi lagu arkay tii madhabka ma la raba in laga tago xadiidkii baa marka lasoo jiidayaa marka qowlkaana loo soo hogaaminaya waxaasi sax maaha culammada marka nin ka mida ah mar wuxuu yidhi waxaasoo ixtimaala marka aad keenaysaan de rasuulka ma isagaa shaafici ahaa buu yidhi rasuulka maa kaana yatamadhab bilmadhabi shaafici ayb muxuu intaas isaga duuduubaya isaga madhabkaa miyuu ku dhaqmaayo naagta yaynan ku taabanin miyuu isleeyahay marka maya male waaas waxyaabahaas oo kale marka haddii laga tago ceeb madhabka kuma aha mana ahan madhabka in la tuuraayo maaha madhabka uu sawaab badan buu leeyahay waa dhici kartaa waxyaabo saxaabada uu ka keenay haddana saxaabo kale inuu khilaafsan yahay saxaabada uu khilaafsan yahayna madhabkooda uu raajix yahay waa suurtagal muhiimku waxaa weeyaan ninkii weyse qaatana in layska daayo kan weyse qaadaninna in layska daayo waa mas'ala laysku khilaafay annaga ma dhammay karna khilaafkeeda ijmaac intaan keenno waxaa lagu ijmaacay saasama dhihi karna laakiin waxaa la rabaa laba qoloba inay iska ilaaliso naaguu soo taabtay salaaduu tukanayaa waa diin cusub waa in layska dhaafiiyo dadkan dambo iyaguna dhahayo qofku haween baan taabtay anu waa weysaysanaya qof dhahayo weyse qaadanaya markay arkaan war waa maxay ninkan wixii hore iska haysto suufiga ah iyadana khalad baa in la yidha ibnu cumar baa marka sidaas aayadda ku fasiray marka ibnu cumarna ahlu bidcaana ma ahayn waxaan aad sheegaysana ma ahayn marka waxaanoo kale inay dadku kala ay ku kala haadaan oo ay isku dagaalaan oo isku dilaan maaha qof waxaad arkay tuulooyin iyo kaasoo wacayo dacwo u tegey mashquul wuxuu ku yahay waxaanoo kale meeshii la rabay dadka inuu wax u saxo waxaan iskaba dhaafatan intay ka gaarayaan ma yeelaayo tan unbuu ku mashquulinayaa dadkawakhtalafuu hal kaana yantaqidu wuduu'uhu bimasi nisaa calaa wajhayni laba wej iyay shaaficiyada ku qabaan wاlأshharu minhumaa labada wejkan ugu ashharsanse alintiqaadu inay ka buraysa ayb marka ninkii nebigu inuu taabtana waa caddaatay ninkii ku dayda marka rasuulka weysada ma jebi ira xuma hadlaynin wakaأnama akhada man dahaba ilaa cadami اlintiqaad inaynan buraynin qoladii ku tagtay ma'khadkooda waxaad moodaa oo nebiga isaga inaynan weysada ka jebinaynin xadiidu caaishata fii saxiixi muslim annaha اftaqadat rasuula اllahi sal ly slam caaisha nebigay weysay fi lmasjidi bay ka weysay meeshii uu ku tukanaayey fawaqacat yaddaha gacanteedii waxay ku dhacday calayhi nebiga korkiisa wahuwa saajidun isagoo sujuudsan wahuwa yaquulu allahuma innii acuudu biridaaka min sakhatika wabimucaafaatika min cuquubatika wabika minka laa uxsii hana'an calayka anta kamaa afnayta calaa nafsik wa jaaءa min hayri wajhin canha waxaa ka yimid caaisho xaggeeda anna rasuula اllahi sal l slam rasuulka kaana yuqabilu inuu dhunkan jiray uma yusallii uu tuka jiray walaa yatawada'u ownanna weyse qaadan jirin xadiidkan laakiin arbaabu alxadiid waa daciifiyeen midkan oo imaamu اlbukhaari iyo imaamu tirmidi iyo a'immadii cilalka dhammaantood ama akarkooda xadiidkan waa daciifiyeen oo nebigu qabala bacda nisaa'ihi wasalaa walam yatawada iyagu markaa bukhaari iyo tirmidiya a'immada waaweyn ee asxaabuulcilal ee xadiidkan yacnii cilalka iyo yacni xadiidka sixadiisa iyo cilalkiisa khafiga iyo a'immadii laga soo gaaray bukhaari iyo tirmidiya abu daawuud iyo a'immadaa waaweyn iyagu waa daciifiyaano cila khafiya bay ku daciifiyeen saasaana sax oo sawaab aho toosan ayb kan horese waa saxiix wa kaana hada alqaa'ilu qaa'ilka sidan dhahayana wuxuu ahaa dahaba inuu ku tegay ilaa takhsiisi daalika ninka yidhi markaa nebigu weysada kama jebin jirin naagtiisa hadduu taabto de waxaa la yidhi marka waayahay yahay naagi taabashadeed weyse ma jebiso may buu yidhi marka tan nebigay gaar ku ahayd wax looga dayanayo maa halkaas u maray markailaa takhsiisi daalika bihi sala اllahu calayh ali wasalama walaakina alkhusuuma laakiin dadka isaga haystee la doodaayo laa yaqnacuuna minhu ugama qancayaan bidaalika arrinkaas bal yaquuluuna waxay ku dhahayaan alaslu asalka fii daalika arrinkanoo kale axkaamta sharciga cadamu takhsiisi weeyaan nebiga inaynan gaar u ahayne ilaa bideliilin deliil maahane deliilkeen si fiicanoo war ibnu kaiir usoo bandhiga markuu isagu yidhaha nebigay u gaar ahayd arrintan waa sahlantoo dadka ka soo horjeeda waxay ku dhahayaan inay u khaas ahayd keen ila nebiga laqad kaana lakum fii rasuuli اllaahi uswatun xasana layidhi ninka nebiga ficilkiisa diinigaa laga arko waa looga dayanaya wixii isaga la gaar yahay waa inaad daliil u keentid markaas waa lagaa haraya male marka taasaan jirin marka wax nebiga looga dayo karay noqonaysa mas'alatun mas'ale marka hal kaana yaxtalimu calaa wajhayni nebigu ixtilaam ma lahaan jirin ixtilaamku marka waxay tahay dhadhabka qofku inuu riyoodo habeenkii badanaana shaydaankay ka ahaataa xaggiisa marka intuu riyoodo wax arko isagoo wax samaynayo yaa marka waxaa ka imaanayaan shahwadii ayb ixtilaamkii rasuulka marka ma ixtilaami jiray calaa wajhayni صaxaxa الnawowiyu alimaamu الnawowi wuxuu saxiix yeelay almanca nebiga inuusa ixtilaami jirin ayb wayushkilu calayhi warkaa uu saxiix yeelayse waxaa ishkaal gelinayo oo ishkaal ku keenayo xadiidu caaishata fi saxiixayni maxay tihi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalama nebigu wuxuu ahaa yusbixu inuu waa berisanayo junuban isagoo junub abaa ah waagu u beri jiray min hayri ixtilaamin ixtilaam la'aan uma yaqtasilu waa qubaysan jiray wayasuumu waa soomi jiray min hayri ixtilaamin ixtilaam la'aan yani waxay leedahay nebigu masalada asalkeedana waxaa keena soonka abu hurayra wuxuu dhihi jiray qofku hadduu habeenkii junubo ama naagtiisa jimaaco berrioo kalena maalin ramadaan ay tahay waagu hadduu u bariyo isagoo janaabo qabo waa soo qallaynayaa maalintaas soonkeeda caaisha yaa marka waxay dhihi jireen umu salama nebigaa waagu u baryi jiray isagoo markaasi jimaac dartiis janaabo ay ugu kortay waaga isagoo junuba ayuu u beryi jiray markaasuu intuu qubaysto ayaa soonkiisana oo wada jiray min hayri ixtilaamin marka ixtilaam la'aanay dhahday meeshan marka maxaa laga qaadanaya inuu ixtilaami jiray ixtilaamku mustaxiil hadduu ka ahaaba min hayri ixtilaamin in la sheegaba looma baahdeen xadiidkan marka seed uga jawaabaya imaamu nawowi marka haddaad tahay alimaamu nawowi le wuxuu yidhi nebigu ma ixtilaamo iyaduna waxay leedahay nebigu subaxii waaga ayaa u beryi jiray isagoo junub ah janaabadaasina ixtilaam aanay uga imaanin yani maxay marka mustaxiil hadduu ixtilaamka ka yahay min hayri ixtilaamin maba dhahdeenba ilaa wixii nebiga mustaxiilkaa ah oo wax layska og yahay waaye kaasna marka ishkaal loogu keeni karaa wal adharu marka ibnu kaiir wuxuu yidhi sida xooga badan fii haadaa mas'aladana tafsiilo in la kala sooco wahuwa an yuqaala waa in la yidhaahdo in uriida bilixtilaami ixtilaamka iyo dhadhabka haddii laga wado faydun wax shub maayo min albadani jirka ka soo shub maayo haddii laga wado falaa maanica min haada wax diidaaya malaha yacnii ixtilaamka haddii laga wado mani imaanaysa uun bis hadday tahay laa maanica wax diidaya malaha wa in uriida bihi haddii loo jeedo maa yaxsulu wax xasilayo min takhabud ishayaani oo shaydaanka gebi dhaclayntiisa iyo qofka asiibidda uu shaydaanku asiibayo iyo xumaan uu tusaayo iyo eeriyada uu ku tuso iyo wax ku imaanaya hadday tahay fa huwa macsuumun min dalika nebiga waa ka macsuum arintaasoo kale sala اllahu calayh waali wasalam marka sidaan ibnu kaiir sheegayaa marka tafsiil u haddii laga wado nebiga isagoo hurdaaya mani ma ka imaan jirtay wax diidaya hadda ma hayno inaga haddii laakiin laga wado manida ma uga imaan jirtay shaydaan waxuu tustuso oo sida dadka ku dhacdaba dadka kale arintaas maya nebigu shaydaan kuma dheeldheeli karan macsuum buu ka yahay waa la gartaan u malaynaya walihaada sidaa darteed laa yajuusu calayhi kuma bannaana korkiisa aljunuunu waali nebiga waali maku suurtagal aha wayajuusu calayhi laakiin waxaa ku bannaan aliqmaa'u inuu miir daboolmo miir daboolan waa ku suurtagal laakiin waa limaya bal qad uqmiya calayhi waaba la miir daboolay fi lxadiidi aladii rawathu caaisha xadiidkii caaisha ay warisay dhexdiisa sida ku sugan radia allaahu canha fi saxiixi saxiixana ku jiro wa fiihi waxaa ku jira xadiidka annahu tasala nebigu waa qubaystay min aliqmaa'i buu ka qubaystay miir daboolan hayra maratin hal mar wax ka badan walxadiidu mashhuurun wa min dalika waxaa ka mid a umuurahaasi maa dakarahu abulcabaas ibnu اlqaas annahu lam yakun ma uusan ahayn yaxrumu calayhi inuu ka xaaraam noqonayo dushiisa almuktu fi اlmasjidi masaajidka in lagu nagaado wahuwa junubun isagoo junub ah isagoo janaabo qaba inuu masaajidka ku nagaado isaga xaaraan kama ahayn waxtajuu waxay xujaysteen bimaa rawaahu tirmidiyu tirmidi waxa uu wariyey min xadiidi salim bni abi xafsata can caطiyata can abi saciidin qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalama nebigu wuxuu yidhi yaa caliyu caliyow laa yaxilu liaxadin qofna uma xalaal aha yujnibu janaaboonayo fii hada اlmasjidi masjidkan dhexdiisa ku janaaboonayo hayrii aniga hayrkey iyo hayruka adiga hayrkaa aan ahayn aniga adiga mooyaane cid kale oo iyagoo janaabo qabaan masaajidka markaa yacnii inay joogaan ay xalaal u tahay ma jirto ani adiga maaha ayb xadiidkan marka qaala التirmidiyu xasanu غariibu laa nacrifhu ila min hada اlwجhi waqad samica الbukhaariyu minii xadiidkan bukhaari baa iga maqlay buu yidhi hada اlxadiiثa waاstagrabahu aad buuna u qariibsaday qultu ibnu kaiir wuxuu yidhi caطiyaةu ضaciifu اlxadiiث caطiyaha xadiidka warinaya waa ضaciif xadiidkiisu waa ضaciif qaala اlbayhaqiyu waxa uu yidhi hayru muxtajin bihi lama xujaysto wakada raawi canhu ninka ka warinayana ضaciifun weeyaan sidoo kale xadiidkan marka waa daciif meeshii kale xujo laga keenaayo laga keenaba eh kan laakiin waa daciif waqad xamalahu diraaru bnu suradin wuxuu ku xambaaray faqiihaasi cala alistiطraaqi isaga wuxuu ku xambaaray xadiidkan jidka yeelasha ani adiga cali haddaa tahay aniga haddaan nebi maxamed ahay mooyaane cid kale oo iyagoo janaabo qabta masaajidkan ka jid yeelanaysaa dariiq ka samaysanaysaa ma jirto see marka tan see waayo bacdii e, kutubi siyar waxay wariyaan asxaabta markii hore nin walbaa badankood masaajidkay ku hareeraysnaayeen nin walbaa marka masaajidka albaabbaa uga dalooshanaa oo uu marka masaajidka ka soo galo albaabkiisaasuu gurigiisa uga soo baxaa masaajidkii buu dalaq soo dhahaya waana nebigu sida gurihiisu ay ahaayeen nin walbaa marka albaab masaajidka iyo albaab kale ayaa u bannaanaa mar dambaa marka nebigu sal ll slam wuxuu yidhi baa la yidhi albaabada masaajidka u soo jeedao dhan ha la xiro ilaa albaabka cali iyo kuweyga maahan binaan calaa daalika ayaa marka faqiihani wuxuu leeyahay iyagu marka haddii ay dhacdo iyagoo janaabo qaba dan ay yeeshaan albaabo albaabo meesha ay albaabka ku leeyihiinna uun masaajidka keliya ay tahay oo albaabadooda meel kale aynan u baxsanayn oo meel kale albaab aan uga baqsanayn waxaa u bannaan marka inay dariiq ka dhigtaan marka qofku marka haddii inuu dariiq ka dhigta ay uga bannaan tahayna isagoo junub inuu soo maro waa dhici kartaa istidraaqu marka halkaasoo kale laakiin xadiidkaa laftirkiisu saxiix ma aha ibnu taymiya minhaaju sunnaha ayuu ka uga warramaa kadaa xakaahu tirmidiyu can shaykhihi caliy bni mundirin اturayqiyi canhu wahada mushkilun ishkaal baa kanna ku jira lianna alistiطraaqa jidkaas ka yeelashada yajuusu linnaasi dadkaba waa u bannaan tahay ilaa caabirii sabiilin soo laga dheh qofku haddii uu maraayo janaabow qabaa masaajidka marka halkaan baabkaanu ka gale kan kalou raba inuu uga baxo dadka kaleba u bannaan tahay khusuusiye maahan marka taas ilaa caabirii sabiilin taasaa marka tafaasiirta qaar mufasiriinta qaar saxaabadasay ku fasireen wahada marka wuxuu yidhi ayb mushkilu lianna alistiطraaqa yajuuzu linnaas falaa takhsiisa fiihi wax nebiga marka u gaara maahan allahuma ilaa an yudacaa in la sheeganayo maahan annahu laa yajuuzu اlistiطraaqu jidka yeelashadu inaynan u bannaanayn fi lmasjid الnabowiyi masjidunabowiga liaxadin qof oo min annaasi dadka ka mida siwaahumaa labadooda ka soo haray walihaada qaala saa darteed wuxuu yidhi laa yaxilu liaxadin qof uma bannaano uma xalaalaha yujnibu janaaboonayo fii hada اlmasjidi masjidkan dhexdiisa hayrii wahayruka adiga adiga aniga iyo adiga aan ahayn qof aan ahayn <clears throat> ayb iyaduna waa iska war badan tahay marka masaladan laftirkeeda khusuusiya daahir oo marka muuqataana male oo xadiid saxiixa ku soo aroortay wa qaala maxduuj adduhliy can jasrata binti dajaajata can ummi salamata qaalat dakhala الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu galay sarxata hada اlmasjidi masaajidkan bannaankiisa ayuu soo galay faqaala markaasuu wuxuu yidhi alaa laa yaxilu hada اlmasjid masjidkan uma xalaalaha lijunubin junub walaa xaa'idin mid xayd qabto ila lirasuuli اlah sal ll slam cali rasuulka iyo wacaliyin wafaatimata wاlxasani wاlxusayni alaa qad bayantu lakum waan idiin caddeeyey alasmaa'a magacyada ayaan idiin sheegay an tadiluu lianlaa tadiluu saydnan u dhumin rawaahu bnu maajah wاlbayhaqiyu wahada lafduhu qaala اlbukhaariyu maxduujun can jasrata fiihi nadar sanadkaasi war baa ku jira mar kalena waxa uu yidhi jasratu cindahaa cajaa'ib imaam اlbukhaari maagtan jasro agteeda cajaa'ib baa yaallo marka xadiidkeedu saxiix maaha walaa yasixu shayun ibnu kaiir baa marka wuxuu ku leeyahy waxba ma ansixin min dalika kuwaas aan soo sheegnay ah walihaada qaala alqafaalu qafaal ashaashi waxa uu yidhi min asxaabina asxaabteenna shaaficiyada ka mida ah, ina daalika kaagaasi lam yakun min khasaa'isihi sal l slam masaajidka in la maro iyadoo janaabo la qabo nebiga wax ku gaara maba ahanba ayb taasaana marka sawaab ah maxaa yeele wax xadiida saxiixa ku soo arooray cali iyo faadime iyo xasan iyo xusein iyagoo janaabo qaba masaajidka iska joogi karaan male masaladana marka war badan baa ku jira asalkeedaba alimaamu nawowi iyo culimo badanoo muxaqiina waxay leeyihin xadiid ku soo aroorayo saxiixa ma jiro oo mancinaayo junubku inuu masaajidka u soo galo ama haweenta xaydka qabto masaajidka inay soo gasho haddii ay daboosho yacni meesha markaa eh, eh, haddii aan laga cabsanaynin dhiig inuu meesha uga daata masaajidka iyoaan haddaan laga baqaynin haddii laga baqaayo de masaajidka in la najaaseeye lamaba ogolaba haddii aan laga baqaynin laakiin ma geli kartaa jumhuur ulculamaa xaa'id iyo junub ma geli karaan ay qabaan marka haddii la yidhaahdo karaaha ahaan wax dhiba ma laha laakiin in la yidhaahdo yacnii waa ka xaaraam iyadu daliilay u baahan tahay lianna albaraa'ata alasliya baraa'ada asliyada waxaa weeyaan way u oggolaanaysaa qofka marka dhahayaa daliil laga rabaa waa ma soo geli karto isaga marka daliil baa looga baahanaya daliil saxiixoo sariix ana ma soo aroorin allaahuma aayadda qur-aanka yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu الsalaaةa waantum sukaaraa xataa taclamuu ma taquuluun walaa junuban ilaa caabirii sabiilin aayaddaas waa laga qaatay saxaabada qaarna way ka fahmeen binaan calaa dalika haddii qofka haweenta xaa'idkaa iyo midda yanii iyo ninka janaabada qaba masaajidka inay ka dheeraadaan way wanaagsan tahay aayaddana tafsiirkeeda waa laysku haystaa ilaa caabirii sabiilin qaar waxay yidhaahdeen in ay marayaan maaha muruur baa marka laga soo reebay muruur haddii la reebay laa taqrabu salaata iyayna la socotaa bay leeyihiin aayadda marka macnaheedu wuxuu noqonayaa laa taqrabu salaata salaada ha u dhowaaninina wa sukaaraa idinkoo sakhraansan xataa taclamuu intaad ka ogaataan maa taquuluuna waxaad leedihiin walaa junuban idinkoo janaabo qabana meelaha salaada lagu tukada ha u dhowaaninina ayb ilaa caabirii sabiilin inaad waddo goynaysaan inaad masaajidka xagga intaad ka gashaan xagga kale uga baxaysaan maaha tamuu yaani aayaddaas marka tafaasiirta mufasiriinta saxaabada iyo taabiciintu qaar baa saa u fasiray waana si yacni tafsiir saxiix ah oo jiro salafkiina ka sugnaaday binaan calaa daalika marka waxba ma dhibaayo haddii marka tafsiirkaa la qaato qofku uu sidaa u ka dheeraado laa maanic qofkii yidhaahda marka aayadda tafsiir kale ay leedahay waxaa laga wadaa qofka musaafirka ah xadiid saxiixoo sariixoo diidayana ma hayno saa darteed marka yacnii inuu markaama ku soo galo yacnii isaguna marka wej jiri kara walidaalika daruuro marka keenaysa haddaanay jirin khuruujan can ilkhilaaf in layska dhaafaa fiican ayb ixtiyaadka iyo dadaalku saasuu ku jiraa haweenka markaa ayaa ugu badanoo ninka isagu janaabo hadduu qabo gurigiisa inta taga waa soo qubaysan karaa waa dardara inuu masaajidka iska fadhiya laakiin haweenta xaaidkaa ah iyo siday yeelaysaadrsi iyo wa lamid ah hadday masaajidka u dhegaysanayso hadday bannaanka inta fadhiisato ka dhegaysan karto biduuni dhibaato inay markaasi ay timaado minaynan gelin yaa u wanaagsan ayb waqallata imaamu alxaramayn wuxuu ku gaf xugmiyey abalcabaas ibni اlqaas fii dalika arrinkan wamin dalika ahaaratu shacarihi wa dalika waxaa ka mida kaagaasi ahaaratu shacarihi tintiisa daahir ahaanshadeeda yacnii tintiisu inay daahir tahay baa ka mida kamaa habata fii saxiixi muslim sida saxiixu muslim ku sugnaatay can anasi anahu sal اllahu calayh ali wasalam nebigu lamaa xalaqa shacrahu markuu tintiisa xiiray fii xajatihi xajkiisii amaraabaa dalxata abu dalxow faray an yufariqahu inuu kala geeyo cala naasi dadka ku kala geeyo dadka seeseeyo wa haadaa inamaa yakuunu min alkhasaa'isi tani waxay khasaa'istu ka mid noqonaysaa ayb idaa xakamnaa haddaanu xukumno binajaasati shacari man siwaahu dadka ka soo haray nebiga timahoodu haddaan najaaso ku xukunno ayaan dhihi karnaa nebiga tintiisa maadaama dadka loo kala qaybiyey iyadu wax dhibaataa ma laha ayb markaas baa sidaa la dhihi karaa ibnu kaiir saasuu leeyahay timuhuna marka iyadu wax saas almunfasilu canhu isaga ka soo go fii xaali lxayaati ka soo go tintii isaga kasoo qofka ka soo go'day intu marka uu nool yahay wahuwa axadulwajhayni weeyaan taasina fa ama alxadiidu aladii rawaahu ibnu cadiyin xadiidka ibnu cadiy oo wariyey min riwaayati bni abi fudayk ka baab kaleu gelayaa baabkan kale cashar dambe inuu ahaadaa fiican fadalaadka nebiga dhiigga rasuulka iyo dhiigga rasuulka fadalaadka nebiga sala allahu calayh waali wasalam ee kaadida iyo waxyaabahaasi nijaas ma yihiin mase ma aha iyada hadal baa ku jiro casharka dambaan dibdhigaynaa bilahi towfiiq sal اllah wslm calaa nabiyina mxamedi wcalaa aalih wsabi